بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل فصل كان wuxuu ku saabsan yahay fi اlاkhtilaafi fi اlkhulci aw ciwadihi in laisku khilaafo oo laisku maandhaafo khulucii ama ciwadkiisii iddacat ida dacat hadday sheegato zawjadii khulcan khuluc hadday sheegato oo fa ankara zawjkii uu inkiro oo u dafiro sudiqa waa lagu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa wain qaala hadduu dhaho allaqtuki waan ku furay bikada intaasaan kugu furay faqaalatay dhahdo majaanan bal allaqtanii waxaad igu furtay majaanan bilaash baanat way dheeraanaysaa walaa ciwada ciwadna markaa ma jiro waaya wuxuu yidhi xaaskii ay sheegato ninkeedu inuu khulcay isna uu dafiro u dhaho kuma khulcin wax markhaati ana markaa aan la midkoodee la rumaynaya gabadhaa lagu rumaynayaa khulucay sheeganaysay mise ninkii waxaa lagu rumaynaya ninka inuu wax khulac uusan jirin ayaa lagu rumaynayaa dhaartiisa oo waa la dhaarinaya maxaa yeelay alaslu baqaau nikaax wa cadamu lkhulc waxaa asal ah nikaaxu inuu baaqi yahay khulucna aanu jirin markay qaacidadu ahayd alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana wاlaslu alcadam laba qaacido way haddaba waaya haddii eh, ninkii uu dhaho intaasaan kugu furay maala kun baan kugu furay buu yidhi ayadna waxay tidhi maya bilaash baad igu furtay haddaba furitaanki hadda waa la isku waafaqsan yahay laakiin asna wuxuu sheeganayaa inuu lacag ku furay ayadna waxa leedahay bilaash baad igu furtay markaa gabadhii baa-in bay noqonaysaa ninkii way ka dheeraanaysa ciwadna ku yeelan maayo oo wax bedel uu ka qaadanayo ma jirto waa haddii gabadhii ay dhaarato in ciwadkaa uusan jirin haddaba baynuunada gabadhiina ninkii ka dheeraatay oo baa-id noqotay liiqraari ninkiibaa qirsan oo asagaaba le waanku khulcay kunbaan kuu khulcay bule marka maadaama asaguba uu qiray khulucaas qowlkiisa iqraarkiisaa loo qabanayaa gabadhii baa'i bay ka noqonaysaa amaa ciwad inuusan jirin maadaama muran uu ka taagan yahay ciwad baa jira iyo ma jirin waxaa weeye iyadii baa la dhaarinaya hadday dhaarato dhaarteeda loo rumaynaya wاlaصlu cadamu inuusan ciwad jirin baa asal ah wاlaصlu bara'aة dima dimadeeda inay beri tahay ayaa asal ah waaya haddii laakiin asagu markhaati uu keeno ciwadkii markhaati uu keeno ama rajula وamra'atayn nin iyo laba dumar ah ayuu markhaati u keenay amaba hal nin oo ula dhaaranayo markaa ciwadkii wuu e, sugnaanaya wain ikhtalafaa zawjkii iyo zawjadii hadday isku maandhaafaan fii jinsi ciwadihi e, jinsi ciwadi khuluca bedelkiisa bedelka noociisa hadday isku khilaafaan aw amase qadrihii intuu dhannaa walxaal laa bayinata markhaati aanay jirin markhaati uusan jirin taxaalafaa way labalaba dhaaranayaan oo wajaba waxaana waajibaya mahru milin gabadhaa meherkeeda oo kale ayadaa dumarka la midkaa meherka lagu meheriye oo kale unbaa waajibaya wuxuu ku yidhi haddii isku khilaafaan bedelkii ama ciwadkii khuluca oo tusaale asna wuxuu sheeganayaa inuu dahab ah ayadna waxay sheeganaysaa inuu fida ah. daraahim iyo danaaniir bay isku khilaafeen ama qadarkiisii bay isku khilaafeenoo asna wuxuu idhi kun dollar buu ahaa ayadna waxay tihi shan boqoloo dollar bay ahayd isla markaa wax markhaati ah ma jiro asna markhaati ma haysto ayadna markhaati ma haysato way labalaba dhaaranayaan taxaalafaa way labalaba dhaaranayaan asna wuxuu sheeganayo sugitaankiisa ayuu ku dhaaranayaa waxa uu inkirayo diidmadiisana wuu ku dhaaranayaa ayadna cags waxa ay sugayso ayay ku dhaaranaysaa waxay dafiraysana way ka dhaaranaysaa waaya midkiiba laba dhaar ayuu la imaanaya oo maala ninki wuxuu le wallaahi inaan kun eh, kugu khulcay wallahi inaana shan boqol kugu khulcin ayadna cagsi ku dhaaranaysaa waayahay markaa waxaa waajibaya mahrumil maadaama musamihii uu ka baxay oo laisku qabtay bedelkiisibaa maanaya oo ah mahrumili waaya walow khaalaca hadduu gabadhii ku khulco bialfin kun oo wanawaayaa ay niyeystaan nawcan nooc mucayanahoo kunkaa ah lacag gaar ay niyeysteen lazima waxa ay niyeysteen baa waajibaya waqiila waxaa mahru milin mahru mili ayaa waajibaya walow qaala hadduu dhaho waxaan u jeednay danaaniira danaaniir baan u jeednay fa qaalat ay dhahdo bal iskaba dhaafee daraahime daraahim baan u jeednay aw mase fuluusan lacagtan fuluuska loo yaqaano ee beesada ah ayaan u jeednay taxaalafaa way labalaba dhaaranayaan cala alawali qowlkaa hore wawajaba mahru mil mahru mil ayaa waajibaya bilaa taxaalufin ayadoon la labalodhaaranin aani qowlka labaad ee iilka ah ninkii gabadhiisa wuxuu ku khulcay kun kunkii muusan caddaynin oo muusan dhihin maala kun dolar kun shilin kun bir muusan dhihin kunun buu yidhi laba lacagood baa ka jirta oo labaduba ay waddanka u siman yihiin midkood midka kale uusan ka badnayn xagga isticmaalka laakiin markiiuu gabadha khulcayay asaga asaga iyo iyaduba waxay nigeysteen nooc mucayan nooc mucayan nigeysteen tusaale ahaan doolarkii bay nigeysteen haddaba waxa ay nigeysteen baa waajibaya kunkii ay nigeysteen ee doolarka ah ayaa waajibaya qiil baa wuxuu leeyahy maye mahrumithli ayaa waajibaya haddaba qolka muctamadka wuxuu leeyahay kunkii ay nigeysteen ayaa lagu xambaarayaa kunkan mutlaqa ah in la cayimin lacagtay nigeysteen jinsigeeda ayaa lagu xambaarayaa hadduu dolar ahaa iyo hadduu wa kale aha wuxuu leeya maadaama aan kunkii noociisa la sheegin jahaala soo gashay mar hadday jahaalo soo gashayna waa laga baxaya kunkaas oo waxaa waajibaya mahrumil maadaama musamihii ay jahaalo soo gashay wuu buraya musamihi haddaba labadaa qowl ayuu ku dabaqay masalada ka wuxuu ku yidhi haddaba haddii ay isku qabtaan kunkii waxay ka niyeysteen marka hore nooc mucayan niyeysteen oo isku waafaqsanayeen nooc mucayan laakiin hadda waa isku qabteen kunkii waxa looga jeeday maalan ninkii wuxuu ihi danaaniir baan uga jeedna kun diinaar baan uga jeedna ayadna waxay tihi maye kun dirham baan uga jeednay dee danaaniiri daraahim isku qiimo maaha danaaniirtaa ka qaalisa danaaniirtu waa dahab daraahimtuna waa fido ama fuluus fuluusta lagu sheegay waxaa weeye waa lacag aan dahab iyo fidatoon aan ahayn oo warqad ahayd ama macdan ahayd macdan baa laga samayn jiray inta badan sida nuxaaskii wixii la halmaada qiac macdaniya ahayd waag hore la isticmaali jiray marka waxyaabaha rakiiska lagu iibsan jiray waxyaabaha yararba lagu iibsan jiray dirhamkii diinaarkana waxyaabaha qaaliga lagu iibsan jiray marka gabadhii waxay sheeganaysa inay daraahim ahayd ama fuluus ahayd fuluusta wa ka soo hooseysaa daraahimta taxaalafaa cala alawal qowlka hore haddaan qabanee dhahaya suuradii hore ee isku waafaqsanaayeen shay mucayana lazima waxay niyaysteen baa waajibaya masalada tanna way labalaba dhaaranayaan mid kasta waxaa leeyahay ku dhaaro wixii aad sheeganaysay waxa kalena ka dhaaro isla markaana waxaa waajibaya mahru mil waaya taxaalafaa cala alawal markaa way labalaba dhaaranayaan waaya haddii marka ay dhaartaan mahrumili baa waajibaya qowlka kalena wuxuu leeyahay dhaar maba jirte mahrumili baa waajibaya qowlkan markaad ku leeyahay bilaa taxaalufi fi اaani waa qiilkii lahaa mahru mili baa waajibaya qiilka haddaan ku soconno tii hore ee wax laisla niyeystayba mahru mili ka waajibaya tan laisku khilaafsanya min baabi awlaa marka mahru mili ayaa waajibaya lababa dhaaranayaba maadaama kunkuba jahaalo ku jirtay marka horeba ama ha niyeystaan ama aysan niyeysanin oo ha isku khilaafaan mar kasta mahru mili baa waajibaya marka qowlkan labaad halkiisii horuu taagan yahay oo mehromitri baa waajibiyu leeyahay sidaa darteed dhaarba loo baahnu leeyahay qowlka horena wuxuu yahay horta waa la dhaarinaya haddii midkoodu dhaarto kii dhaartay baa loo xukumaya haddii labadaba dhaartaana mehromitri baa markaa waajibaya wallahu aclam waaya hal daabit baan kusoo gabagabaynaynaa khuluca oo eh, sharaxa ku qoran daabitkaas wuxuu noo soo koobaya masaa-isha khuluca inay afar qaybood u qaybsamayaan masaaisha qaar alaaqu wuxuu ku dhacayaa musamihi wixii la magacaabay masaaisha qaarna alaaqu wuxuu ku dhacayaa mahrimidri qaarna alaaqi wuxuu noqonayaa rajci qaarna alaaqi maba dhacayaba haddaba kan alaaqu ku dhacaya musamaha waa haddii siiqaduna ay saxiix tahay siiqadii khulucna waa siiqa saxiixa bedelkuna waa bedel saxiixa oo xaaraan ma ah maalan soo ma kaas musamihii ayaa waajibaya kan mahrmitligu uu ku dhacayo khulucina waa haddii siiqadu ay saxiix tahay laakiin ciwadku uu faasid yahay si maaoo kale khamri baa lagu heshiiyey kan dalaaq uu dhacayo isagoo rajci ahana waa kan siiqadii ay faasid noqotay siiqadii baa faasid noqotay marka xagga zawjka ayuu dalaaqi ka dhacayaa munajazan hayra mucallaq marka dalaaqii wuxuu noqonayaa laakiin dalaaq rajci ah dalaaqa aan dhacaynina gebi ahaanba waa alaaqa mucalaqa ah ee shardigiisi aan la lagu xiday shardigiisina lama helin waay kitaabu alaaqi alaaqii ayuu kitaab yahay aalaaq waa furiinkii luqatan waxa weeye xallulqeyd dabarkii oo la furo weeye walilaaq sii dayn weeye xagga saas weeye wa minhu naaqatun aaliq hashii la ay mursalatun bilaa qayd waa hashii la la dabrin weeyaan sharcanna waxa weeye xallu cuqdat الnikaaxi bilafdi الطalaaqi wa naxwi waa in la furo guntintii nikaaxa lagu furo lafdiga alaaqa iyo wixii la halmaada yacni gabadha dabarkii nikaaxa in laga furo oo iyadoo la isticmaalaya lafdiga furiinka iyo wixii la mid ah waaya waxaa asal u ah haddaba qabla اlijmaac qowluhu tacaala aلطalaaqu marataan faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan alaaqu ilahi subxaana wa tacala wuxuu uhi waa marataan waa labo dalqadood marka alaaqu laba jeer weyaan marka lagu lehay ama waa laba maro waa laba dalqo waxa weya alaaqa qofka uu soo ceshan karo weyaan alaaq qofka uu soo ceshan karo ee xaaskiisii uu soo ceshan karaa marataan ah faimsaakum bimacruuf aw tasriixun biixsaan gabadhii markaa macruuf buu ku haysanaya markuu laba dalqa ku furo ama uu sii daynayaa oo waxa weye ixsaan buu kusii daynaya wa qowluhu tacala ya ayuha aladiina amanu ida طalaqtum الnisa faطalliquuhuna liciddatihin axaadiidta nabigana calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ku soo aroray axaadiid kala duwan oo ka mid yahay xadidka nebigu uri alayhi الsalaatu wasalaam abغad اlxalaali ilى اllahi طalaaq xalaasha ilahi wuxuu ugu necab yahay طalaaqa rawahu abu dawuud biisnaadin صaxiix iyo xadiidkii nebigu uri alayhi الsalaatu wasalaam ataanii jibriil jibriil baa iyimid faqaala lii wuxuu igu yidhi raajac xafsata xafsa soo cesho nabig ala slam marbuu xafsa furay dabeetana malkujibriil baa u yimid wuxuu ihi dib u soo cesho xaaskaaga xafsa fainahaa maxaa yeelay sawaamatun waa mid soom badan qawaamatun oo qiyaamaleyl badan wainahaa zawjatuka waa xaaskaagii fi ljannati jannada dhexdeeda rawaahu daawuud wahayruhu biisnaadin xasan waayahay haddaba alaaqu axkaamtii shanta ahayd alaxkaam alkhamsa ku dareeraysa marna waajib buu noqonaya marna sunuu noqonaya marna makruuh buu noqonaya marna mubaax buu noqonaya marna muxaram waxa weeye waa ninkii xaaskiisii ka dhaartay ee yidhi u tegi maayo ilaahgii markuu la yimaado hadday muddadii ilaagu ay dhammaato afartii bilood markaas kale waa waajib hadduu gabadhii diido inuu maarata ku laabto oo u tago markaa waxaa waajib ku ah gabadhii inuu hee inuu furo waaya kaasi waa alaaqii waajibka ahaa sunuu noqonayaa wuxuu sunno u noqonayaa ninkii gabadha xuquuqdeedii aan xamili karin macnaha ma biili karo nafaqadeedii iyo meherkeedii ma awoodi karo marka inuu iska fasaxo ayaaba loo qaatay waaya sidoo kale haddii gabadhan ay tahay gabadh aan mustaqiimahaynoo toosnayn oo xaalkeedu ma hagaagsano gabadh fiican ma ah ninkiina iskuma fiicno ma jeclo markaa inuu iska fasaxo ayaa sunno ah makruuh buu noqonayaa alaaqi haddii gabadhu ay hagaagsanta oo mustaqiima tahay xaalkeeda wuu toosan yahay iyaduna ninka way jecesha marka inuu furo waa karaaho mubaax buu noqonaya haddii nafqadeedi uusan haynin oomana baahna gabadhii marka inuu iska fasaxo ayaa u bannaan xaaraan buu noqonaya haduu alaaqu noqdo alaaq bidci ah. maalan gabadh iyadoo xeed qabta inuu furo ama duhri ugu tegay oo kale sida noo imaan doonta insha allahu tacaala arkaan buu leeyahay an ah mualiq siiqa maxal iyo wilaayo iyo qasti mualiq waa ninkii gabadha furay wuxuu noqon karaa zawjkii buu noqon karaa wuxuu noqon karaa qaadigii sidaan soo tilmaanay wuxuu noqon karaa xakamkii aan soo tilmaanay markii dee shiqaaq u yimaado waxa weeye waa mualiqi siiqaduna way noo imaan doontaa insha allahu tacaala maxalkuna waa gabadhii la furayy ilan maxalka dalaaq ku dhacay waa iyadii wilaayaduna waxa weye ninkii inuu dee gabadha wilaayo ku leeyahay uu furay oo xaaskiisii ay tahay qasdina waa inuu uqasdaa alaaqi hantaa rugni buu leeyahay marka wuxuu ku bilaabay mualifku rugnigii koobaad oo ahaa mualliqii wuxuu ihi yushtaradu waxaa loo shardiyaa linufuudihi nufuudi alaaqi alaaqa fulitaankiisa waxaa loo shardiyaa atakliifu takliif baa loo shardiyaa waayahay ila sakraana kii sarkhaansanaa mooyaane waayahay haddaba qofkii mualliqa ahaa shuruuddiisii ayuu halkan ku tilmaamay waa rugnigi koobaade shuruuddiisi waxa wey qofkan eh, gabadha furaya inuu mukalaf yahay baaliqan caaqilan inuu qaangaari yahay caqlina leeyahay ilmihii yaraa alaaqiisu dhici maayo kii waalaa alaaqiisu dhici maayo kii koomada ku jiray kii hurday intaasoo dhan dalaqooda dhici maayo waxaana asal u ah masaladaas qowlkii nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can alaa saddex baa qalinka laga koryeelay waa qalamu takliif baa looga jeedaa can ilnaa'imi xataa yastayqid wa can isabiyi xataa yaxtalim an اmajnuuni xataa yacqil waaya laba shardi oo kalea lagu sii darayaa oo ah in lafdiga alaaqu uu ka yimaado zawj ama wakiilkiisa ama xaakimka sidoo xaaladaha qaar xaakimkii asna furi karaa sida noo timaanta sida noo lasoo kale qofkii gabadhii ka dhaartay hardiga labaadna waxa wey inuu qofkan markuu gabadha furay ikhtiyaar u leeyahay ikhtiyaarkiisa inuu ku furo la khasbin waaya hardiga takliifka mualif wuxuu ka soo reebay asakraan kii sarkhaansanaa oo khamri uu ku xadgudbay ama daroogo uu ku xadgudbay uu isticmaalay caqligiisii wuu sidaa ku waayay gabadhi hadduu asagoo sarkhaansan uu furo way ka furmaysaa way ka furmaysaa waaya liciyaanihi biizaalati caqli maxaa yidh asagaa caasi ku ahaa inuu caqligiisii zuuliyo haddaba waxaa laga dhigay sida qof caqlile oo kale ayaa lalola tacaamulay takliyadan cali asagoo lagu adkeynayo waaya qofka sakraanka sidiisaba axkaamta mukalafkaa la siiya masaail badan markii laga soo tago cibaadaadka cibaadaadku ka asix mahayaan laakiin qallahooda waa lagu leeyahay lakiin hadduu qof dilo waa loo dili hadduu qof qadfo waa la xadi haddii uu gabadh furo way ka furmi maxaa yeelay de qofkan asagaa gacmihiis ku doontay maadadan muskirka ah asagaa cabay khamrigii marka axkaamta ka dhici mayso waaya laakiin waa qofkii ku tacadiyey ee ku xadgudbay bisukrihi yacni xadgudub qasdan asagoo waxaan inuu wax muskira yahay ayuu cabay laakiin asagoo aan mutacadi ahayn haddii waxani uu ku tago maalan maado muskir ah ayuu moodayay inay sharaabta khamri buu wuxuu moodayay casiir dabeetana sidaasuu ku cabay dabeetna wuu saraamay islaantiisi uu uray ka furi mayso a qofkaas mutacadi ma aha ama dawu cabay dawadiiba ku saraamay waxaa weeye ka furi mayso gabadhiisi wahaa kada sakraanka waxaa looga jeedaa almutacadi bisukri baa looga jeedaa yushtarad waxaa loo shardiya linufuudihi dalaaqa fulitaankiisi inuu asaxo uu fulo atakliifu takliif baa loo shardiyaa ila sakraana markii laga soo reebo qofkii sakraanka ahaa asagoo mukalafa ila sakraana marka markuu mualifku leeyay waxa laga fahmaya hadalkiisi sakraanku inuusan mukallaf ahayn ayaa laga fahmaya waaya haddana waxa weeye sidii sakraan sidii qofkii mukallafkaa ah baa loola dhaqmay oo wuxuuna mukallaf u ahayn maxaa qofkan caqli ma leeba caqligiisa ma joogo caqligiisa ma joogo imaankiisa saa darteed hadduu tukado salaaddii ka asixi mayso hadduu soomo soonka asix maayo waaya marka eh, haddana waxaa loola tacamulay sida qof caqlile baa loola tacamulay min baabi rabط اaxkaami biasbaabiha axkaamtii asbaabteeda lagu xilay waa axkaam wadciya dhahan culamadu wayaacu bisariixihi wayaqacu uu ku dhacaya alaaqi bisariixihi kiisa cad lafdigiisa cad bilaaniyatin iyo la-aan wa bikinaayati kinaayana uu ku dhacayaa biniyatin macniyatin iyo maceed fasariixuhu sariixiisu waxaa weeye aalaaqu furiinkii weeye wakada waxaa la mid ah alfiraaqu kala taagitaankii weeye wsaraaxu saraaxi weye lafdigaa saraax sii daynti weye cala almashhuuri haddaan qabanno wadalika mithaal ka qowlihii sida inuu dhaho kale weye allaqtuki waan furay wa anta adigu aaliqun waad furan tahay wa muallaqatu mid la furee tahay wayaa aaliqu tii furayday laa anti alaaqun adigu furiin baad tahay walaaqu uriinkii laftirkiisiibabata aalaaqu macnaha alif ilan baa lagu daray i asaxi muctamad haddaan qabano watarjamatu waaya alaaqa wuxuu leeyahay siiqo waa ruknigii labaad ruknigii labaad waxaa wey asiiqa siiqadii ayaa waxay u qaybsamaysaa sariix iyo kinaayo alfaadda alaaqa banna waa sariix way cadda banna waa kinaayo waa sarbeeb wey lafdiga sariixa ah waa lafdiga daahirkiisu aanu ixtimaalin waxaan alaaq ahayn waa lafdi cad oo wax aan ahayn aan ixtimaalin wey waaya marka lafdigaas bilaaniyo ayuu hee gabadhii ku dhacaya alaaqii asagoo ninkii uu niyeysaninba marba hadduu lafdiga ku dhawaaqo alaaqii u dhacaya ama ha ama yuusan niyeysan niyo uma baahno lafdiga sariixa lafdiga kinaayada ah waa lafdiga ixtimaala alaaq iyo kayrkiiba macnaha lafdiga marku qof ku dhawaaqayo laba macna laga fahmi karaa alaaqna waa laga fahmi karaa macno aan alaaq ahaynna waa laga faa'idaysan karaa marka labadaa macno buu ixtimaalaa walidaalika baan nidhi sariix maaha ma caddo laakiin waa sarbeeb isagu wuxuu u baahan yahay niyo kinaayadu haddaba bilaa niyo gabadhii ku furmi mayso waaya alfaadda sariix haddaba kuu tirinaya mualifku wuxuu noo sheegay saddex lafdi alaaq firaaq iyo saraax dalaaq firaaq iyo saraax saddexdaa lafdiba qur-aanka ku soo arooreen saddexda lafdiba qur-aanka ayay ku soo arooreen waaya ya ayuha الnabiyu ida طalaqtum النisa faamsikuuhuna bimacruufi aw faariquuhuna bimacruuf faamsikuuhuna bimacruuf aw faimsaakun bimacruuf aw tasriixun tasriixun bixsaan marka saddexdaba qur-aanka kuso arooreen waana alfaad aad loo isticmaalay oo mashhuur ah inkastoo labada lafdi ee dambe khilaafka ku jiro labada lafdi ee dambe iyo saraax khilaaf ku jira maxaa yeelay khilaaf almashhuur wuxuu leeyahay labadan lafdi qur ku soo laakiin mayna ijtihaarin sida lafdiga alaaqa mayna soo caanbixinoo dadku aad uma isticmaalaan oo cala lisaani xamalat sharc mayna ku soo caanbixin haddaba alfaadan saddexda ah niyo uma baahno waaya ishtiqaaqaadkoodo dhan buu isticmaali karaa sida inuu dhaho kale allaqtuki hadda waa ficil maado allaqtuki waan ku furay waay anti aaliqun waa ism faacil laakiin loga jeedo ism mafcuul aaliqun macnaha muallaqatu wayaan wamuallaqatun waa ism mafcuul waa yaa aaliqu waa munaada u fiirso yaa aaliqu intaasoo dhan way ku furmaysaa ee kuwa kalena uga qiyaas qaado saraxtuki anti musaraxatun ya musaraxa faaraqtuki anti mufaaraqatu ya mufaaraqa wahaakada alfaadaas haddaba ishtiqaaqaadkooda ku furmaysa laakiin lafdiga masderka hadduu isticmaalo hadda eeg waxaan isticmaalay ism faacil ficil iyo ism faacil iyo ism fucil baan isticmaalay haddii laakiin uu isticmaalo masder uu dhaho anti alaaqun ama anti aalaaqu adugu furiinkii baa tahy ma ku furmaysaa maya taasi sariix ma aha kinaayo wey maxaa yeelay masderku macnaha ma faaidaynayso aacilkiisa mafcuulka oo ayaanta looma isticmaalo ayaanta looma isticmaalo masaadirta walidalik majaaz ahaan mooyaane majaazan mooyaane marka niyay u baahantay sariix maaha wuxuu idhi wayacac wuxuu ku dhacayaa bisariixihi eh, lafdigiisa cad bilaa niyatin niyo la'aan wa bikinaayati sarbeebti ku dhacaya biniyatin macaniyatin iyo maceed tasriixu lafdigiisa cad alaaqu lafdiga alaaq wey wakadaa saasoo kale alfiraaqu kala tegitaan wey wsaraaxu siidayn wey cala mashhuuri muctamad haddaan qabano wadalika ka qowliin u dhaho kale wey allaqtuki waan ku furay wa anti adigu aaliqun mid furan baa tahay wa muallaqatun mid la furay baa tahay wayaa aaliqu tii furayde laa anti adigu maya anti hadduu dhaho anti alaaqun adigu furiinkii baa tahay walaaqu ay anti aalaaqu adigu furiinkii baa tahay imuctamadaan aban wa tarjamatu alaaqi furitaanka tarjamaadiisu bilcajamiyati luqadaan carabi ahayn lagu tarjumo sariixun mid cad weeye cala almadhabi muctamad haddaan qabanno wa alaqtuki waan ku wa anti adigu mulaqatun mid la sii daaye tahay kinaayatun sarbeeb weeye wuxuu ku yidhi lafdiga dalaaqa furitaanka waa lafdi carbeed haddii la tarjumo oo luqaad kale loo tarjumo waa sariix waa sariix lafdi cad wey inaga luqadeena soomaaliga ah dalaaq waxaa u tarjumaad ah, furitaan marka waa lafdi sariix ah maadaama dadka luqadan isticmaalaya agtooda caan ka yahay lafdiga hadduu gabadhi dhaho uu ku dhaho waan ku furay niyo uma baahno niyobaba waad furan tahay waan ku furay tii fureeday hadduu erayada isticmaalo way saas kaga furan tahay niyoma baahno marka tarjamada lafdiga alaaqa luqad cajamiga lagu tarjamo waa lafdi sariixu niyoma baahno haddii uu dhaho alaqtuki u fiirso allaqtuki muusan dhihin hamsu isticmaalay marka macnihu isbedelaya alaqtuki waa ku sii daayay bay noqonaysaa anti mulaqatu mid la sii daayay baa tahay lafdigaasi waa kinaayo waa sarbeeb oo niy ubaahanta ma aha lafdi sariixa walow ishtahara haddii uu soo caanbaxo lafdun lafdi lialaaqi furitaankii hadduu ku soo caanbaxo wadaalika ka qowlihim sida odhaahdoodo kale weeye alxalaalu calaya xaraam xalaashii ayaa xaaraan iga ah. aw amase xalaalullahi ilaahay xalaashiisa calaya dushayda xaraamun xaraam iga fa sariixun waa lafdi i muctamd haddaan qabanno qultu waxaan idhi alaصxu muctamad waxaa weeye anahu lafdigaas kinaayatu sarbeeb yahay wallaahu aclam haddii lafdi uu ku soo caanbaxo bimacnaa aalaaq sida maala alxalaal calaya xaraam xalaashii ayaa xaraanig ah xalaalullaahi xalaasha ilaahay baa xaraanig ah hadday lafdigaas maala dadku isticmaalaan oo meeshii alaaqa ay u isticmaalaan oo inta badan ba alfaadaas dadku adeegsadaan ma noqonayaa sariix mise ma noqonayo khilaaf baa ku jira madhabka alimaam raafici wuxuu hi lafdi sariixa wey lafdigaas sida muctamadka ah waaya cinda man ishtahara cindahu dadkii uu lafdigaas agtooda ka shuhroobay agtooda sariix buu noqonaya waaya lihalabati اlisticmaal waxusuuli اtifahum cindahum maadaama lafdigan uu aad loogu isticmaalo agtooda laiskuna fahmayo lakiin imanooba ka daba tago wuxuu ihi sida muctamadka lafdigaasi waa sarbe muطlaqan ama mashhuur ha noqdo oo isticmaalkaa ku caanbaxo ama yuusan ku caanbixin maxaa yeelay lafdiga sariixa ah laba dhinac waa laga qaataa mid koobaad inuu qur-aanka kusoo arooro qur-aanka waa laga qaataa isla markaa inuu ku soo noqnoqdo cala lisaani xamalat اsharc culimmadii shareecada inay lafdigan isticmaalaan oo isticmaalkooda uu ku bato labadaas baa laga qaataa lafdiga sariixa ah lafdigan alaya xalaalullaahi calaya xaraam alxalaalu calaya xaraamna qur-aankana kuma soo aroorin cala lisaani xamalati sharcina waxa weeye kuma soo noqnoqonin walidaalika kinaaye ayuu noqonayaa kinaaye ayuu noqonayaa sarbeeb wey saa darteed miyuu u baahan yahay wallahu aclam wa kinaayatuhu alaaqa sarbeebtiisu ka qawlihim ama ka qawlihi ninkii inuu dhahoo kale weeye anti adigu khaliyatun mid waxa weeye iga bannaan baata xaggayga waad ka bannaanta bariyatun mid berigii ahata ah batatun mid waxa wey aggayga bariyatun mid aggayga ka socan baa tahay batatun mid aggayga ka go'an baa tahay ama la gooyey batlatun mid waxa wey laga tegay nikaaxeedii baa tahay baainun waxaa tahay mid iga fogaato iga dheeraatay ictadii cidda tirso istabrii raimaki istabrii waxa weeye hubso raximaka raxinkaaga ilxaqii biahlia ehelkaaga haleel xabluki xadhigaagu calaa haaribiki degtaadu kuu saaran yahay ama tunku kuu saaran yahay laa andahu ma raacayo sarbaki xoolahaaga uczubii iga dheerow urubii iga fogow urubii macnaha mid hariiba noqo oo bilaa xaas bilaa zawj daciini iga tag wadiciini iyo sagooti naxwiga wixii la mid ah waayahay alfaadii sariixayd markuu noo sheegay ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya alfaadii sarbeebta ahayd waxaa ka ah khaliyatu waxaa tahay mid khaaliga ah oo maran xaggayga waad ka bannaan tahay bariyatu waxaa weeye mid xaggayga ka soocan baa battatu waxaa weeye mid iga go-an macnaha xidhiirkii naga dhexeeya baa go-ay mid waxa weeye nikaaxii ka go'day baa oo nikaaxeeda laga tegey baainun mid iga dheeraatay baata u fiirso alfaadooda ba ka bilaabatay iyo halkan kuu sheegay bariyatun batatun batlatun ba'in istabri iyo raximaki raximkaaga hubso macnaha anu waan ku furee inaad waxa weeye uur leedahay in kale iska hubso oo ciddo tirsa wey ilxaqii biahlika ehelkaaga u tag oo idhaaf xabluki calaa haaribiki waxa weeye xadhigaagii degtuu kuu saaraya oo waxaa looga jeedaa bimacnaa sida waxaa lagu shabahayaa awrkii la sii daayey ee hoggaankiisii uu degta u saaraa laa andahu sirdak xoolahaaga ma raaco waxaa looga jeedaa baan idhi kuma danaynayo xaas imatid laa andahu ay laa yani arca sarbak macnaha geelaagii weyaan xoolahaagi ma raacayo lakin waxaa looga jeedaa kuma danaynayo waxba kuu fali maayo kale ka dhiganta ubi ucubi waxaa weeye bimacnaa tabaacad yani iga fogow uqrubi ariib noqo bilaa zawj noqo daciini iga tag wadaciini sagooti wa naxwiga wixii la mid ah way fara badan tahay alfaadda haddaba kinaayaadka ah waxaa la mid ah alfaaddan soo sheegna inuu dhaho laa xaajata lii fiik waxba kuu fali mahayo tajaraci macnaa dhadhami kala tegitaankii khalaadhkiisi waayahay idhabi orodoo baxa ee dhaaf waxaa kaloo ka mid ah inuu dhaho axlaltuki raggan kuu xalaaleeyey lacala allaha yasuuqi ilayka alkhayr waxaa laga yaabaa ilahay inuu khayr kuu keeno baaraka allahu laki ilahay ha kuu barakeeyo kala tegitaankii baa loga jeeda macnaha ay fi lfiraaq laakiin maaha inuu dhaho baaraka allahu fiik ilahay ha ku barakeeyo maaha baaraka allahu laki ilahay ha kuu barakeeyo markay ka dalbata maalan fur bay tidhi markaasuu ilahay ha kuu barakeeyo way fahamta soo maa hadduu niyeysto wey waxaasoo idin sidoo kale hadduu dhahoo kale laa xaajata li fiik waxba kuu fali maayo anti wa shanuki adiga arrinkaaga salaamun calayk mac salaam iyo wixii la halmaa alfaadaasoo dhan haddii uu alaaq u niyeysto alaaq bay noqonaysa hadduusan niyeysan alaaq bay noqonayso maxaa yaele waa sarbeeb saa soo tilmaanay kinaayadan waxay u bahantay niyo hadduu niyeystana waa alaaq hadduusan niyeysanina alaaq ma noqonayso wuxuu ihi walictaaqu xorayntii kinaayatun waa kinaayo kinaayatu alaaqin furiin kinaayadii wey wa cagsuhu cagsigiisana waa saasoo kale waayahay walayse alaaqu alaaqii ma ahaanin kinaayata dihaarin dihaar kinaayadii wa cagsuhu wuxuu ku yidhi xorayntu ictaaqu waa sarbeebti bimacnaa haddii uu gabadhii u isticmaalo lafdiga ictaaq oo la inuu furo wuxuu hi maala waan ku xoreeyey anti muctaqatu midan xulay baata taasi waxaa weeye waa sarbeeb bay noqonaysa maxaa yeele labadaba dalaaqi iyo ictaaqa waxaa ka dhexeya isaalati milki addoonkana waxa weeye mar haddii uu xoreeyo milkigiisu ka baxay gabadha hadduu furana milkigiisa ka baxda waxaa weeye ka madax bannaanta waayahay cagsina waa la mido dalaaqu wuxuu noqon karaa kinaayatu he ictaaq xorayn kinaayada buu noqon karaa sarbeeb buu noqon karaa waay hadduu maala addoonkiisi ku dhaho allaqtuka maya addoontiisiba maala wuxuu ku yihi waan ku furay ama addoonkiisiba ku yihi allaqtuka waan ku furay waxay noqonaysaa ma maalan kinaayatu ictaaq hadduu inuu sidaa ku xoreeyan ku xoroobaya haddii kalena ma xoroobayo dalaaqu kinaayatu dihaar ma noqon karo dalaaqu sarbeeb uma noqon karo dihaar dihaarkuna sarbeeb uma noqon karo dalaaq labadaa lafdi isma galaan alaaq iyo ihaar sarbeen isuma noqon karaan waaya walow ay wadaagaan taxriim ihaarkana waxaa ka laasimaysa gabadha inay ninkii xaaraan ka noqoto alaaqana sidoo kale maxaa labada lafdi mawduucooda ayaan isgelaynin mawduucooda ayaan he isgelaynin mid kastana baabkiisa ayuu ku soconayaa tanfiid kul minhuma fii mawduci mumkin mid kasta mawduciisa lagu socodsiin karaa marka masaladan waxa weeyaan axadu furuuc qaacidati qaacido ayay farac ka tahay ah maa kaana sariixan fii baabihi wawajada nafaadan fii mawduucihi laa yakuunu kinaayatan fii hayrihi wax kasta oo baabkiisa ku cad isla markaa baabkii mawduuciisa ku socon kara sarbeeb oma noqon karo ayrkii hadda ihaarku lafdiga ihaaq wuuu ku cadyahay baabkiisa wuu ku soconaya alaaquna wuuu ku cadyahay baabkiisa wuu ku soconaya marka maadaama uu yani baabkiisii uu sariix ku yahay isla markaa uu ku socon karo baabkiisa lagu socodsiin karaa ee kinaayo ma noqon karo mid kale waaya waxaa la yidhi mualifka waxaa fiilan inuu dhaho walaysa dhihaaru kinaayata alaaqin wacagsu maxa waxa laga hadlay alaaq buu ahaa ee dhihaar maahayn walow qaala hadduu dhaho anti adigu calaya gabadhiis wuu ku anti adigu calaya dushayda xaraaman xaraam baad iga tahay aw mase xaramtiku waan ku xaraamtimeeyey wanawa wuxuu niyeystay alaaqan alaaq buu niyeystay aw mase dhihaaran dhihaar buu niyeystay xasalo wuu dhacayaa aw mase nawaahumaa labadaba uu niyeystay alaaq iyo dhihaar takhayara wuu kala dooranayaa wa habata waxaana sugnaanaya makhtaara wuxuu doortay wa qiila waxaa yihi alaaqun waa alaaq wa qiila waxaa yihi dhihaarun waa dhihaar waaya wuxuu ku yidhi gabadhiisii xaaraan baad iga tahay lafdigaas carabtu aad bay u isticmaashaa laakiin innaga malaha inooma badnaan filaya anti calaya xaraamu xaaraan baad iga tahay xaaskiisa ku yidhi aw xaramtika waan ku taxriimiye marka lafdigaas kolba wuxuu u niyeystay ayuu noqonayaa waa lafdi ixtimaala alaaq iyo hihaar labada u ixtimaalaa kolba midkuu niyeysto ayuu noqonayaa hadduu alaaq niyeystana alaaq buu noqonayaa hadduu hihaar niyeystana hihaar buu noqonayaa maxaa yeele labada lafdiba wuu ixtimaala labada macna wuu ixtimaala alaaq iyo dihaar labada wuu ixtimaala maadaama labadaba ay xaaraantinimo ka laasimayso hadduu labadaba niyeystana alaaq iyo dihaar iyuu isku mar u niyeystay dee labadaba isma geli karaane wuu kala dooranaya maxaa yeelay labadu ma sugnaan karaan alaaqun wuxuu keenaya gabadhii in nikaaxii ay ka baxdo oo nikaaxidii uu meesha ka baxo dihaarkuna wuxuu keenayaa in uu baaqi yahay nikaax laakiin xaaraan ay ka tahay marka isma geli karaan alaaq iyo waxaa weeye dihaar iilba wuuu leeya maya wuxuu noqonayaa markan uu labadaba niyeystay alaaq buu noqonayaa maxaa yeelay alaaqa xoog badan wuuu keenaya milkigii inuu ka baxo gabadha inay milkii ka baxdo qiilna wuxuu leeya dihaar buu noqonayaao alaslu baqaau nikaax nikaaxa waxaa asal u ah inuu baaqiya wuxuu idhi walow qaala hadduu dhaho anti adigu calaya dushayda xaraaman xaram baad iga tagaa mase xaramtigu waan ku xaaraamtimeeyey waa alaaqan alaaq u niyeysto oo mase dihaar u niyeysto xasala wuu xasalaya xasala wuu dhacaya kolma wuxuu niyeystay baa dhacaya inama alacmaalu binniyat walumuuru bimaqaasidiha aw mase nawaahumaa labadaba wuu niyeystay alaaq iyo dihaar takhayara wuu kala dooranayaa kolba midkii uu doortay ayaa xukunkii sugnaanaya hadduu alaaq uu doortana alaaqii baa sugnaanaya hadduu dihaar doortana dihaarkii baa sugnaanaya kolba midka uu doorto ayuu xukunkiisii raacayaa waqiila waxaa la idhi maye markan uu labadaba uu niyeystay alaaqun alaaq buu noqonaya maadaama xoog badan yahay waqiila qiilba wuxuu le maye dihaaru dihaar buu noqonayaa maadaama uu asal yahay in nikaaxu uu baaqi yahay waxaa asala nikaaxu inuu baaqi yahay aw mase nawaa bidaalika arrinkaa wuxuu u niyeystay mar kale uu yidhi anti calaya xaraamun taxriima caynaha caynteeda inay xaaraan ka noqoto lam taxrum xaaraan ma noqonayso wa calayhi waxaana ku waajibaysa kafaaratu yemiinin kafaaratu yemiin dhaarka faradeed baa ku waajibaysa wakada waxaa la mid ah in lam takun niyatu niya hadiisan jirin fi ahari muctamad haddaan qabano waani qowlka labaadna wuxuu leeyahay ee adhar ka so horjeeda lawun haada alqowl qowlkani lawun waa lawi oo wax ku waajibaya markaa ma jirto waaya wuxuu ku yidhi haddii markan uu yidhi gabadhiisa uu ku yidhi anti calaya xaraamu xaaraan baad iga tahay u i oo u niyeysay taxriima caynihaa caynteeda inay xaaraan ka noqoto caynteeda inay xaaraam ka noqoto ayuu niyeystay waaya ama wadigeeda inuu xaaraan ka noqdo ama farjigeeda inuu xaaraan ka noqdo waaya sidaa xaroorta xaaraan kaga noqon mayso anti calaya xaraamun sidaa xaaraan kaga noqon mayso waaya kafaaratu yemiinna way ku waajibaysaa waaya hadduusan alaaq uga jeedin waya alaaqna muuna u niyeysanin dihaarna muuna u niyeysanin ee wuxuu oola qasday inay caynteeda xaaraan ka noqoto adiga laftirkaaga inay iga noqotaa niyeystay buuli markaa xaaraan sidaa kaga noqon mayso kagana furmi mayso dihaarna noqon mayso ee waxaa weeye kafaaratu yamiin baa ninki laga rabaa inuu kafaaro ula yimaado dhaar kafaaradeeda waaya sababtu waa maxay horta arrintaasina waa makruuhun oo xaaskiisaa ku dhaho inaysan ka xaaraantimoobayn waxaa daliil oo xadiidkii nasaa-i uu wariyey in uh, nin uu weydiiyey ibna cabaas radia allahu tacaala canhuma wuxuu ihi ibna cabaasow xaaskayga ayaan iska xaaraantimeeyey oo waxaan ku idhi anta calaya xaraam dabeetna ibna cabaas muxuu u jawaabay kadabta been baad sheegtay buu ihi laysat calayka bixaraam xaaraan kaamaa u ihi xaaskaaga been baad sheegtay macnaha wuxuu diidan yahay wuxuu ilaahay ku xalaalaysayd ku xaaraantimayn kartaa dabeetana wuxuu akhriyay qowlka ilahi uhi yaa ayuha الnabiyu nebiow lima tuxarimu maa axala allahu lak maxaad u aaraantimaynaysaa u xaaraantimaynaysaa wuxuu ilahay kuu xalaaleeyey alaaya aayaddaasu akhriyay waaya kafaaratu yamiin baa ku waajibaysa isla aayaddaasa caddaynaysa ya ayuha الnabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajika wallahu afur raxim qad farada allahu lakum taxilata aymaanikum wallahu mawlaakum marka ad arad اllahu lakum taxilaa imaanium taasa kaaratu ymiinki tilmaamaysa aaratu ymiin haddaba waajibaysa kaaratu ymiin markuu leeyahay ma dhaar baa meeshan dhacday maya dhaar ma dhici ninki muusan wallaahi dheh ila dhaartu waxay ku xasilaysaa is min asmaa illahi inay ku dhaarato ama sifaatka ilahi ka mid a ah. labadaa midnaha kama dhicin anti calaya xaraamun buuri haddaba dhaartan laguu sheegaya maxay tahay waxa weye dhaar bay habahdaa dhaar bay sidan shabahdaao maadaama dhaarta maqsuudkeedu yahay naftiisa inuu wax ku booriyo ama wax u jiido xafi ama manci ayay shabahdaa marka xukunkii dhaarta ayaa la siiyey kafaaradii dhaarta ayaa ka waajibtay waaya aayaddan soo tilmaamaynay sabab nuzuul bay lahayd nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa jaariye uu iska lahaa addoon uu iska lahaa oo la dhihi jiray maariyat alqibطiya ayuu ka dhaartay guriga xafsa ayuu ugu tegey jaariyadii dabeetana xafsa ku ogaatay dabeetana nabiga alayh sala slam asagoo xafsa ku raaligelinaya way ka xumaatay xafsa in addoontan gurigeeda nabigu alayh salam ugu tago dabeetana nabig wuxuu ku yhi alayh salaam arrin baan kugu saraysanaya cidnaha u sheegin addoontan maanta laga bilaabo xaaraan bay ga tahay hiya calaya xaraam buui dabeetna ayadana soo degtay yaa ayuha الnabiy lima tuxarim ma axala اllahu laka tabtagii mardaata aswaajika wallahu gafuur raxiim waaya sidaa darteed kafaaratu yamiin ayaa waajibtay qad farad allahu lakum taxilata iimaanikum macnaa ilahay wuxuu idinku waajibiyey kafaaro sida kafaarada dhaarta oo kale ah taas waa haddii uu caynteeda uu niyeysto inuu xaaraantimeeyo haddii uusan waxba niyeysan ka waran laftiga u iskaga dhawaaqo anti calaya xaraamun buuli xaraan baad iga tahay waxna muunuusan niyeysan caynteeda inuu xaaraantimeeyo muunu niyeysan balaaqna ma niyeysanin dahaarna ma niyeysan markaas khilaaf baa ku jira qowlka muctamadka adharka wuxuu leeyahay waa sidan oo kaleo gabadhii ka furi mayso ka laasimi mahayo xaaraanna ka noqon mayso lakin kafaaratoyin baa laga rabaa maadaama aayaddu ay caamta aayaddu maysa kala qaadin qowlka adhar soo horjeedana wuxuu leeyahy waa laqwi hadalkaasi waxba kama jiraan maadaama uusan waxba niyeysan wax kafaaro ku waajibaysa ma jirto islaantiina xaaraan ka noqon mayso kafaarana lagama rabo wuxuu ihi aw nawa aw taxriima cayniha aw amase nawa wuxuu dhihi taxriima cayniha caynteeda inuu xaaraamtimeeyo lam taxruma xaraam noqonayso xaraama noqonayso wa calayhi waxaana ku waajibaya ninkii kafaaratu yemiini dhaar kafaaradeed wakada waxaa la mid ah oo kafaaratu yemiina ku waajibaysa in lam takun haddii aysan u sugnaanin niyatu niya haddaysan jirin macnaa hadduusan wax niya usan la imaan markuu lahaa anta calaya xaraam fil adhari muctamad haddaan qaadano waaani qowlka labaad ee adhar ka soo jeedana wuxuu leeyahay lawun hadalkaas oo anta calaya xaraama bilaa niyati uu yidhi waaba lagwi jiraan wey wax ka waajibaya wax ka ratimayana ma jiro laa kafaaro walaa hayr kafaaro wain qaala hu arigii soo sheegnay hadduu dhaho anta calaya xaraamun xaraam baad wixii la halmaada oo wadna waa u niyeyso cidqan addoon inuu ku xoreeyo ama addoon inuu ku xoreeyo abata wuu aw mase taxriima cayniha gabadha caynteeda inuu ku xaaraantimeeyo aw mase laa niyata niyo maba jirinba niyo uma sugnaan fakazawjati zawjadii unbay la mid tahay wuxuu yidhi lafdiga anti calaya xaraamun hadduu addoontiisa u isticmaalo ka waran ti hore waxay haduu xaaskiisa u isticmaalo tanna waa hadduu addoontiisa u isticmaalo addoontiisa wuxuu ku yidhi anti calaya xaraam waan eegaynay hadduu oga jeedo inuu addoonta ku xoreeyo ilaa waan kaan soo tilmaanay alfaadda alaaqu waxay noqotaa kinaaya fi اlcitq hadduu oga jeedo inuu gabadha ku xoreeyo way ku xoroobaysaa oo xornimadii baa sugnaanaysa waaya hadduu oga jeedo caynteeda inuu ku xaaraantimeeyo amba uusan waxba niyeysanina waa sidii nagu soo dhaaftay markuu ergan u isticmaala zawjadii oo tafsiirkiina soo dhaafay baa soo gelaya cala alqowl almuctamad xaaraan ka noqon mayso addoontii kafaarana waa laga rabaa qowlkii adhar ka so horjeedana wuxuu leeyahay markan uusan niyeysanin waxba ka waajibi waayahay walow qaala haddii uu dhaho haada hawbu marada aw acaamu ama cuntada raashinka aw alcabda ama addoonkani xaraamun calaya xaaraan buu iga yahay falaqwun kaasi waa laqwi waaya wuxuu ku yidhi u isticmaalo wixii aan zawjada ahayn wuxuu maradan xaaraan ba iga tahay cuntadan ama addoonkan xaaraan buu iga buu saa ku waxaasoo wax ka waajibaya ma jirto hadduu lafdigan anta calaya xaraamun meel aan zawjad u adeegsado waxba ka dhalan mahayaan raashinka waa iga xaaraam bud afkaygaa waa iga xaaraan biyahan ma ama caanahan ma waa iga xaaraan maradan waa iga xaaraan inaan xidho gaarigan waa iga xaaraan inaan furo wax ka dhalanaya haba yaraatee ma jirto waa lafdi laqwi ah wax kafaaro ka waajibaysana ma jirto kafaarana kama waajibayso shaygiina xaaraan ka noqon maayo waa hadal beenoo uu sheego waaya walow qaala hadduu dhaho hada aw maradan aw acaaman ama raashinkan walcabdi ama addoonkan xaraamun xaaraan ayuuga yahay calayhi dusheeda falaqun kaasi waa laqwi sidaa waxaa ku tegay jumhuur culamaa culamada badankood saasay qabaan waxba inaysan ka waajibayn wa shardu niyati kinaayati kinaayada niyadeeda waxaa shardi u ah ikhtiraanuha inay la xidhiidho bikulli lafdi lafdiga o dhan waqiila waxaa yakfi waxaa ku filan biaweli lafdiga awelkiisa in la xidhiidho niyat lkinaaya niyadii sarbeebti aan soo tilmaamaynay waxaa shardiga lafdiga oo dhan inay la xidhiidho lafdiga markuu dhawaaqayo dhan waa inuu niyeysan yahay dalaaq markuu leyahy maala anti khaliyatun battatun baa'inun xabluka calaa haaribik ilxaqi biahlik waa inuu lafdigaa intuu ku dhawaaqayo idil uu niyeysan yahay alaaq qiil ba wuxuu ku filan fii awalihi lafdiga awalkiisa un inuu niyeysto wa ishaaratun naatiqin kii waxaa weeye hadlayey ishaaradiisu bialaaqin alaaq u ishaaro laqwin waa laqwi waqiila waxaa kinaayatun waa sarbeeb wayuctadu waa la xisaabinayaa biishaarati akhrasa kii aflaawaha aan hadli karin ishaaradiisa iyo tilmaantiisa fi lcuquudi xagga cuquudda wax la caqdinayo wax la guntayo walxuluuli furidda wax la furayo waaya fain fahima alaaqahu furitaankiisa hadday fahmaan bihaa ishaaradaas uu wax ku furayo kullu axadin qof walba hadduu fahmayo fasariixatun ishaaradaasi waa mid cad wain ikhtasa hadduu la gaar noqdo bifahmihi fahamkiisa hadduu la gaar noqdo fatinuuna kuwa maskax badan oo dhug wuxuu ku idhi qofka naadiqa ah ee ilaahay waxaa hadalka u nimceeye hadli kara haddii uu alaaq u ishaaro waa laqwi islaantiisaba ay fur tidhi dabeetna wuxuu idhi maana waa uga jeedaa saddex baad ku furanta wuu hadli karaa soo maha ama ifur bay tidhi markaasuu idhi adu u ishaaray si u ishaaraba waa kala tagna iyo idhaaf iyo ama saddex baad ku furanta wax u ishaaray afka laakiin kagama dhawaaq saa ku furmi mayso waa laqwi mujarad ishaaro ku furi mayso qiil ba wuxuu le maya waa kinaayo waa kinaayo horta maxaan u dhi waa laqwi maxaa yeelay maadaama uu qofkan ilaahay awood u siiy inuu hadlo inuu cuquudda ku rido weeye hadal anfici maysa ishaaro ishaarada uu u leexdo waxay tusinaysaa inuu u qasdaynin alaaq waaya qiil ba wuxuu leeya maya waa kinaayo waa sarbeeba hadduu u qasdo alaaq way furmaysa qof kasta oo naadiq ah ishaaradiisu wax ka soo qaad ma leh markii laga soo reebaa la yidhi saddex saddex xaaladood unbaa ishaaratu naatiq waxaa weeye ka cibaarati cibaaradiisa la mid noqonaysa ishaaratu naatiq ka cibaaratii saddex unbay ku noqonaysa lakin wixii ka so hadhay saddexdaas wax ka soo qaad ma leh saddexda haddaba la ictibaarinaya ishaaratu naatiq waa maxay haddii la dhaho guriga ma soo galaa oo u idmo qofkii u soo galbo ma soo galaa baa la yidhi soo gal bur u idmo gacanta ugu ishaara ama waxaa lidhi wax alaabta ma qaataa maalan dabeetna madaxuu ishaara yani madaxa sa u ishaarayo waxay ka dhigantah inuu ogol yahay oo nacam u leeyahay iyo ammaan gaalkiiba ammaan weydiistu yidhi waddankiina ma soo geli karaa ammaan ma isiinaysa hadda waddankiina soo gol gaalka xarbiga ah dabeetna madaxu ugu ishaara saddexdaaba waxaa weeye waa la ictibaarinayaa ishaaratu naadiq wixii intaa ka soo harin lama ictibaarinaya waxaan idhi waa idankii iyo ammaankii iyo jawaabtii waaya waxaa u timaadaa marka qofkii akhraska ahaa een hadli karin hadalka ilahay ka xidhay kaas ishaaradiisu waa muctabar waa kay qaacida fiqi ahayd ishaaraة اlakhrasi ka cibaaraةi الnaaiqi ishaaraة اlakhrasi ka icdaarati naadiqi ishaarada akhraska waxay la mid tahay sida qofkii hadlayey cibaaradiisa oo kale xagga cuquudda iyo xagga xuluusha waa loo ictibaarnaya cuquud waxaa looga jeedaa waxay la guntayo sida beecii caqdigii beeca caqdigii nikaaxa qiritaankii dacwadii wixii la midka xuluushana waxaa looga jeedaa wixii laga baxayo sida talaaqa cidqiga faskiga iyo wixii la halmaado waa loo ictibaarinaya waaya haddaba qaacidadaas waa qaacida mudarida ishaaraة اlakhrasi ka cibaarati الnaaطiq waxaa laga soo reebaya dhowr arrimood ay ka mid tahay salaadiisa iyo xinfigiisa iyo shahaadadiisa salaada dhexdeeda hadduu ishaaro qofkii akhraska ahaa maalan alaabtaa ma qaataa baa laidhi markaasuu yidhi ama madaxu saa u ishaaray eg qaacida kuma dabaqeen salaaddii kama e, e, e, kama burayso xilfiga maalan wuxuu ku dhaartay qofkan inuusan la hadlayn wuxuu ku dhaartay qofkan inuusan la hadlayn dabeetana qofkii baa la hadlay dabeetana uu ishaaray ishaar u sameeyey waxaa weeye waxa weyaan kama eh, burayso dhaartiisi xilti kuma dhacayo markhaatigii markhaati buu xambaaray dabeetana markhaatiga laga dalbay inuu fuliyo oo qaadiga hortiisa kaga markhaati kaco ishaarada qofkan akhraska ah markhaati ma noqonayso maxaa markhaatiga axkaam baa ka ratimaysa waxbaa lagu go-aaminaya axkaam baa ka dhalanaysa sidaa darteed waxay u bahanta cibaaro cad laakiin ishaaradan qofkan akhraska ah ma anfacayso saddexdaasaa laga soo reebayaa waayo salaadiisa iyo xilfigiisa iyo shahaadadiisaa haddaba qofkan akraskaa nidhi dalaaqiisu haddii uu ishaaro alaaqi gabadhiisu dhow waad furanta cibaaro ku ishaara qofkii akhraska ee dee maala dhagoolka ama aan ahli karin gabadhi way kaga furmaysaa laakiin waan kala qaadaynaa haddii ishaaradiisa cid kasta ay fahmayso waa sariix ishaaradaas waa sariix waxay la mid tahay sida cibaaradii sariixa ahayd waa fahamti soo maa maalan gabadhaada imsad ku furaysaa baa lidhi gabadhaad ma furti baa markaasaa wuxuu ihi de qof kasta marka u fahmaya qof kasta inuu lehay waan furay saddex baan ku furay cid kasta way fahmaysa haddii laakiin e, ay la keli noqdaan dad maskax badan oo fahamkeeda dad aas dad yar baa fahmi karo oo caqli badan oo dhug badan baa fahmayay ishaarada qofkan waxa wey dhagoolka ama aan hadli karin markaas waa kinaayo sarbeeb wey oo niyay u baahanta wuxuu ihi yuctadu waa wa ishaaratu naaiqan kii hadlayay ishaaradiisa bialaaqin alaaq uu ishaaro laqwin laqw wey waqiil waa kinaayatu sarbeeb wey wayuctadu waa la ictibaarinaya waa la tixgelinaya biishaarati akhrasa kii aflaawaha aha ishaaradiisa fi lcuquudi cuquudii uu ishaaro cuquuddii waxyaabihii la guntayey caqdiyadii la gelayey walxuluuli waxyaabihii laga baxayey caqdiyadii laga baxayey sida alaaqii iyo cidqii wixii la midka ah fain fahima hadday fahmaan alaaqahu furitaankiisa biha ishaarada ku furayo kulu axadin qof walba haduu fahmayo fasariixatu mid cad wey ishaaradaasi wain ikhtasa oo markaa niyo uma baahno wain ikhtasa hadday la gaar noqdaan bifahmihi fahamkiisa ay la gaar noqdaan failuuna dad dhug badan oo maskax badan fakinaayatu markaa sarbeeb wey walow kataba haddii uu qoro ninkii walow kataba naadiqun mid la hadlaya wuxuu qoray alaaqa alaaq buu qoray walam yanwihi ma niyeysan falaqun laqu weeye waynawaahu hadduu niyeystana faladhar muctamed waxa wey wuquucuhu inuu dhaco wuquucuhu inuu dhacayo wuxuu ku yidhi kitaabadu waa sarbeeb innaga hadda soomali haddaan nahay inta badan dumarka waxaan ku furraa maxay qoraal soo maaha dumarka xataa waxuu ku dhahayaan warqadaydi qor markay ku leedahay fur fur ku dhihi mayso ku dhawaaq ku dhihi mayso waxay dhihi ii qor warqadayda marka qoraalkaasi ma sariixba mise waa kinaayo sida muctamadka waxaa weeye waa hee waa kinaayo ninku hadduu qoraal uu qoro gabadheedii waan furay hadduu iska qoro uusan niyeysanin inuu furo ma furmayso hadduu niyeysto inuu furona way furmaysa mar haddii aadan niyeysanin qoraalkii wixii aad ku qortay furitaanka ah ku furmaysa gabadhi waaya naadiq baa wuxuu ihi qoray dalaaq qoray mana niyeysanin waa laqwi waxba kama jiraan yani gabadhi ku furmaysa wey hadduusan niyeysanin hadduu niyeystana khilaaf baa ku jira sida muctamadka laakiin way ku furmaysaa waaya wuxuu ihi walow kataba hadduu qoro naadiqun mid hadli kara ayaa alaaqan alaaq buu qoray walam yanwihi muusa niyeysan falahun lahu wey wayna waa hadduu niyeystana fal adhar muctamad waxa wuquucu inuu alaaqi dhacayo waaya fain kataba haddaba hadduu qoro qofkiina shaksigii ayaa wuxuu qoray idaa balaqaki hadduu ku soo gaadho kitaabii qoraalkayga hadduu ku soo gaadho fa anti adigu taaliqun mid fura baa tahay fa innamaa tatluq waxay ku furmaysaa bibuluuqihi inuu qoraalkii soo gaadho bibuluuqihi qoraalkii ama warqaddii inay soo gaadho wain kataba hadduu qoro idaa qara'ti haddii aad akhriso kitaabii warqaddayda wa hiya iyaduna gabadhii walaal hiya ay gabadhii qaari'atu mid wax akhrisay tahay oy fa qara'atu akhriso daluqat way furmaysaa wain quri'a calayha haddii lagu dul akhriyana falaa ma furmayso ilaa sax muctamad haddaan qabanno wain lam tukun haddaysan ahayn qaari'atan mid wax akhrisa oo fa quri'a calayha lagu dul akhriyo daaluuqad way warqadan ay ku soo gaadho warqadan aan kuusoo qoray hadday ku soo gaadho waad furanta waaya gabadha waxay ku furmaysaa warqaddii markay soo gaadho intayna soo gaadhin ma furmayso haddii xataa warqadda dhexda ku lunto ama la googooyo ama ay gubato ama si uun ay u soo gaadhi weydo ma furmayso gabadhi ilan shardi baa la waaye ah hadday warqadayda ku soo gaadho waad furantay marka shardiga haddii la helo way furmaysa haddii la waayana ma furmayso haddii uu qoro haddii aad warqadayda akhriso waad furanta isla markaa gabadhan ay tahay xaaskiisu waa gabadh wax akhrisa oo qoraalka akhrin karta dabeetana warqadii bay akhrisay way furmaysa ila shardigii baa la helay soo wuxuu yidhi aad warqadaydan akhriso waad furmaysaa waradii bay arisay way furmaysa ayadna waa mid wax akhrisa oo sidii ku akhrisay haddii lagu dul akhriyo laakiin ma furmayso ilaan wuxuu yidhi haddii aad warqadayda akhriso waad furanta ayaduna waxbay akhrisaa mayna akhrin qof kale u dhibto tidhi akhri warqaddan wax ku qoran kiibaa akhriyey ma furmayso maxaa yeele shardigii baa la waayay ila asagu wuxuu ku xidhay akhrinteeda idaa qara'ti kitaabii buuhi dee qiraa'adii la waayay waa lagu dul ariya iyadu mayn arin haddii laakiin markan ayada ah gabadhu ay tahay gabadh aan waxba akrinin waa gabadh umiyada waxna ma qorto waxna ma akriso asna wuxuu u soo qoray haddaad warqadaydan akhriso waad furanta ila iyadu ma akhrin karta qof kale u dhiibtay tii bal warqadan io akhri kiiba u akhriyey maalan soo way furmaysaa xaaladaas maxaa yeelay dee curfigaa lagu garanayaa in gabadha aan waxba akhrinin ee umiyadda ah akhriskeedu yahay in lagu dul ariyo haddii mar lagu dul ariya iyadu way akhris agga curfiga laakiin gabadha qaari'adda waa in ayadu akhrisaa ilaa iyadaba akhrin kartee oo awoodun inay akhriso marka cid kale akhrinteeda uma anfacayso laakiin marka aysan awoodi karin inay akhriso qof kale hadduu u akhriyo dee waxay la mid tahay sida iyadoo akhrisay oo kale waaya curfigii baa loogu laabanaya masaladaas wuxuu hi fain katab hadduu u qoray idaa balaqaka hadduu ku soo gaadho kitaabii qoraalkayga hadduu ku soo gaadho fa anti taaliqan waad furan tahay fainamaa tatluq waxay ku furmaysaa bibuluuqi kitaabki qoraalka inuu soo gaadho wain kataba hadduu qoro idaa qara'ti haddaad akhriso kitaabii qoraalkayga wahiya iyaduna qaari'atun ay tahay mid wax akhrisa faqara'atu ay akhriso taluqat way furmaysaa wain quri'a calayha haddii lagu dul akhriyo falaa ma furmayso fil asax muctab haddaan qaban wain lam tukun haddaysan ahayn qaari'atan mid wax akhrisa oo faquri'a calayha lagu dul akhriyo taluqat way furmaysaa wallahu aclam